shiiqu u caqday oo u guntay allah qayrkiis in wax loo qalo xukunkeeda marka ilaahay qayrkiis wax loo qalo macnaheeda waxaa loola jeedaa tacdiiman wa taqaruban in wax loogu qalo taasaa laga hadlaa haddii ilaahay qayrkiis wax loogu ayadoo lagu weynaynaa ayadoo loogu dhowaanaho asaga wax looga rabo taas way xukunka laga hadlaa taas laga hadlaa ee in asaga karaamayn wax loogu qalo marti lagu karaameeyo xoolaha waaba xaqba waaba tii lays amrayba oo qofkan wax waa loo qali karaa laakiin xal loogu qalaa ikraaman lahu wax lagu karaamaynoo martida karaameeyaa lays amray taas waa xalaalo waa xaq laakiin weynayn iyo asaga in wax looga doonayo wey midda cibaadadaah oo la diidayo oo xaaraanta oo kufriga ah oo islaamka qofka uga baxayo neefkuna uu bakti noqonayo iyo wa qowlullaahi allah qowlkiisa tacaala allah wuu sarreeyaahe ilaah uu yidhi subxaana qul dhe nabiga subana inna salaatii salaadayda wa nusukii gowracayda wa maxyaaya noloshayda wa mamaatii geeridayda lilaahi allaahay u sugnaadeen allahaasoo rabbilcaalamiina caalamyaalkao dhan asagu barbaariya laa shariika mid la wadaagaa lahu lilaahi allaah uma sugnaanin quldhay nabiga subana inna salaatii aniga salaadayda wa nusukii gowracayda nusuga gowraca loola jeedaa halkan acmaashoo dhanna waa la yidhaahdaa ho xajka nusug aa la yidhaahdaa cumrada nusug aa la yidhaahdaa laakiin hadda gowraca si gaara loola jeedaa inna salaatii salaadayda waa nusukii gowracayga wa maxyaaya noloshayda maxyaaya waxaa loola jeedaa laba macno axadka innoolayna oo inaan noolaado maamulaa wa mamaati geeridayda axadka idilaya waa macno midka innoolayna idilaa macnaha labaad wa maxyaaya noloshayda oo loola jeedo maa aatiihi fii xayaatii waxa antaan noolahay aan la imaanaho acmaal ah maa aatiihi fii xayaatii wa amuutu calayhi min aliimaani waalcamali saalix iyo waxaan ku dhimanayo iimaan iyo camal saalixa ah lilaahi allahay u sugnaadeen allahaasoo rabbilcaalamiina caalamyaalkao dhan asagu barbaariya saasaa loola jeedaa maxyaaya wa mamaati inaad tidhaahdo kan idile ina noolayna noloshayda iyo geeridayga allah iskale isagaa idila isagaa inoolayna yo inaad tidhaahdo wa maxyaaya noloshayda maa aatiihi fii xayaatii wa mamaatii ey wamaa amuutu calayh min aliimaani walcamali saalix sharxaana idin dhigay sharaxaana idin dhigay waxa aan intaan noolahay la imaana ee aan haddana ku dul dhimana iimaan iyo camal saalixa ah lilaahi allahay u sugnaadeen allahaasoo rabbialcaalamiina caalamkao dhan isagu barbaariyey allahaasa iskale laa shariika mid la wadaagaa lahu allaah uma sugnaanin axad shirka la'a ah. aayadda waxay uu shiiku u soo arooriyey mushrikiintu waxay caabudi jireen allah qayrkiis waxayna wax u qari jireen allaah qayrkiis allah marka addoommadiisa wuxuu amray salaada iyo gowraca inay ayagu allah u kali yeelaan inay allah u kali yeelaan sida salaada ilaah keligiis loogu tukado oo cid kale haddii loogu tukado ay gaalnimo u tahay in wax la gowraco weynayn iyo taqarub loo gowraco allay gooni u tahay in cid kale loo gowracana waa gaalnimo sida aan cid kale loogu tuka karin cid kaleeto weynayn iyo taqarub wax looguma qali karo weynayn lagu weynayna iyo dhowaansho loogu dhowaana wax looga rabo ma loo qali karo cid aan allah ahayn haddii loo qalana waa gaalnimo neefkuna baktiyuu noqona qofkuna islaamku uga baxaa doon ku jira waa noocaas fiiriya marka allah wax loo qalaa sida udxiyada sida caruur markuu dhasho xoolaha la qalaa caqiiqada sida hadyiga xajka lagu qalaa dhammaan xoolahaas waxaa loo qalaa ilaahay baa la amro lagu weynayna ilaahay baa na amray oo lagu weynayna saasaa loo qalaa taqarub wey isagaa loogu dhowaana haddii loo qalo raalli ahaanshadiisaa lagu gaaraa janna ilaah looga rabaa waxaa looga helayaa adduunka xifdi ah haddaan la qalinna ciqaabkiisa cadaabkiisa laga baqa waa taqarub isagaa loogu dhowaana haddii sidaasoo kale dad wax loogu qalo marka oo maalan waxaa la yidhi markii awliyada iyo saadaadka wax loo qali jiray roob baa la heli jiray nabadgelyaa la heli jiray caruurtaaf la heli jiray markii laga daayay colaad iyo balaayo iyo abaar iyo dhibaataa dhacday maxaa caddaatay marka marka wax loo qalayo dadkan dhintay sheekh cabdulqaadir uways iyo qayrkoodba marka wax loo qalayo waa taqarub dhowaansho ayaga loogu dhowaanaa wey waxaa la isleeyahay hadii wax loo qalo waxbaa laga helaa haddaan loo qalinna waxbaa lagu wa waa caynulcibaada marka allah la caabudayay tii dariiqeedii oo kale wey taasoo kale wey midka la diidaa oo shirkiga ah iyo wa qowlu ilaahi qowlkiisa ilaah uu yidhi fasalli tuko lirabbika rabbigaa u tuko wanxar ilaahayna wax u gowrac culammada gobol waxay hahdeen salli salaadda halkan waxaa loola jeedaa salaadii ciidda oo ciidul adxa gawracana waxaa loola jeeda udxiyadii oo salaadii markii laga soo baxay la gawraci jiray marka salaada ciidana allah u tuko udxiyadana allah u qal ahlucilmiga gabadha waxay yidhahdaan waa mutlaq salaadoo dhan allah u tuko wax alla waxaa taqarub iyo tacdiim u qalaydaan allah u qal saas loo idlaaqaana asala asalka sidaasa ah fasalli tuko lirabbika rabbiga u tuko wanxar rabbigaa u qal fiiri waa la isku cadfaa marwalba salaada iyo maxaa yeelay salaada cibaadada badaniga aho jirka laga sameeyo waa waxa ugu weynay ka midta gowrucuna cibaadada maaliga ee maal ahaan loo sameeyo waxyaalaha ugu waaweyn weyn labadooda saasa mar walba laisugu cadfaa sida aan ilaah qayrkiis loogu tuka karin oo haddii loogu tukado ay shirki iyo gaalnimo u tahay in ilaahay qayrkiis wax loo qalo tacdiiman wa taqarubanna loogu qalo ma bannaano waana kufri iyo gaalnimo can caliy bni abi aalib radia allaahu canhu caliy bnu abi aalib qaala wuxuu yidhi xadaanii rasuulullaah rasuulka allah ii sheegay sala allahu calayhi wasalam biarbaci kelimaatin kelimooyin afar ah nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam lacana allaah allaha naclado naxariistana allaha ka fogeeyo man dabaxa qofkii wax u qala ligayr illaah allah qayrkiis lacana allaah allaha naclado naxariista allaha ka fogeeyo man lacana waalidayhi labadii dhashay qofka naclada lacana allaah allaha naclado naxariistana allaha ka fogeeyo man aawaa qofka soo dhoweeya muxdian dembiile lacana allaah allaha naclado naxariista allaha ka fogeeyo man khayara qof ka bedela manaara alardi dhulka calaamadihiisa iyo sohdimihiisa rawaahu muslima xadiidka wariyey xadiidkan imaam muslima saxiixiisa ku wariyey qisuuna lahaa oo saxiix muslimkuu ku sugan yahay raqamka kun sagaal boqol toddobaatan iyo sideed qisadiisuna waxay ahayd abi tufayl caamir ibnu waasila ayaa wuxuu yidhi kuntu cinda caliy bni abi aalib faataahu rajulu cali bnu abi aalibaan la joogay markaasaa nin u yimi faqaala maa kaana nabiyu sala allahu calayhi wasalam yusiruka ilayka cali ibnu abi daalibaan inta u yimid uu yidhi waxaad ii sheegtaa nabiga sala allahu calayh wasalam wax uu si sir ah adiga kuugu sheegay oo diinta ka mid a si sir ah waxuu adiga kuugu sheegay waa waxa ay qabaan raafidada qoladan shiicada raafidadaha waxay qabaan diinta qayb ka mid aha nabigu cali ku qarsada oo aalubeytka ku qariyay dadkii kaleo dhanna uusan u waana been iyo dalaal marka ninanta u yimid uu yidhi ii sheeg wax nabigu kugu qarsadoo kugu siraystaoo diintii ka mid a ah. oo uusan dadka kale u sheegin cali bn abi aalib waa carooda aad buu u xanaaq maxaa waa madhab baail ah madhab baail ah qaala faqadiba cali waa wa qaala maa kaana nabiyu sala اllahu calayhi wasalam yusiru ilaya shay-an yaktumuhu naas wuxuu yidhi nabigu ma ahayn mid aniga igu siraysta diin uu dadka ka qariyey غayra أnnahu qad xadaanii bikalimaati arbaca laakiin afar kelimo ii sheegayaa jirta taasuna waxay la mid tahay axaadiista kale oo waa jira xadiid saxaabigaa nabigu u saxaabigaasuna uusan maqal marka xadiid uu nabiga ka wariyey sida saxaabada kaleba uga wariyaan saasoo kaleba unbuu sheegay ee wax diin ah oo nabigu muslimiintii kale ka qariyey oo uu ku siraysta ma jiro sida ay leeyihiin nimankan shayaadiinta ah ee raafidada ah ee shiicada markaasuu sheegay afartan oo afar masalo aad u waaweyn ah afar masalo aad u waaweyn an cali bni abi aalib rawaa muslim imaam muslima ka an can cali bni abi aalib radia allahu qaal cali bni abi aalib inuu yidhi xadaanii waxaa ii waramay rasuululahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam biarbaci kelimaatin afar kelimu ii sheeg kelima maanta waxaa loola jeedaa jumla mufiida ee kelimadii musalaxa naxwada loogu yiqiin maaha mid walba waa jumla mufiida lacana allaahu man dabaxa likayr illah intaas waa jumla intaas waa jumla mufiida kelima aana loola jeeda maanta laleey kelima marka kelimada sidaasa loogu isticmaalaa kitaabka iyo sunnada iyo weliba carabigii asiilka ahaaba jumla mufiidaha la idhaha kelimatu ee isilaaxa naxwiga ee kelimadda lafdi mufride ku magacaabaya waa isilaax khaas ah biarbaci kelimaatin afar kelimu ii sheegay kelimaddii koowaad waa tanaa lacana allaahu allaha naclado naxariistana allaha ka fogeeyo man dabaxa qofkii wax u qala likayr illahi ilahi qayrkiisa lacnada asalkeeda waxaa la yidhaahdaa addardu waalibcaadu can raxmat illaah waa fogeyn naxariista ilaahay laga fogeeyo naxariista ilaahay laga fogeeyo marka fiiriya marka la sheegayo xuquuqda waxaa loo hormariyaa xaqa ilaahay ilaa isaga ugu weyn ah. isaga ugu weyn waa nagii soo marnay aayat اxuquuqi اcashara ah. wacbudullaaha walaa tushriku bi shaya waxaa ugu horeeyay allah keligiis caabud xuquuqda taasa ugu horeeya waqadaa rabuka anlaa tacbuduu ilaa iyaah si waxa weeyaan xuquuqda kow waxaa lagu bilaaba xaqa ilaahay haddii laga digayo muxaramaadka oo waxyaalaha ilaahay xarimay la sheegayana shirkiga ugu weyn isagaa loo hormariya isagaa ugu horeeya oo ugu khatarsan saas darteeda afarta waa afar oo munkara oo nabigu ka digayo sala allahu calay wasalam waxaa nabigu u hormariyey kan ugu weyn oo ugu atarsan oo ah shirkiga iyo gaalnimada ah, kaas u hormariyey ilaa wax lamida lama arka kaase lamide kaas uu hormariyey ilaahi weynaa subxaanahu wa tacaalaa dadka gabal wuu ku saliya dad mudan in lagu saliyo ilaahay wuu ku saliya ah, wuu ku saliya ilaahay in allaha وamalaa'ikatahu yusaluuna calى ma maahan keliya nabiga salى الlahu alay wasalam ilaahay dad kalu ku saliya huwa اladii yusalii calaykum wamalaa'ikatu ilaahi weynaya malaa'igtiisu waa in ku salinayaan uu ilahay leeyay ilahay dadu ku saliya oo mudan in lagu saliyo kuwana wuu nacladaa ilaahay mudan in la naclado in allaha lacana alkaafiriina waacadda lahum saciira ilaahay gaala wuu nacladay naar holcaydana waa u diyaari waa u diyaari marka dadka gobolna alla ku saliyaa qaarna wuu nacladaa ilaahay subxaana afar qolo ilaahay nacladaya nabigu xadiidka noogu sheegay kan ugu horeeya uguna qatarsan wuxuu yahay lacana allah ilaahay ha naclado naxariista allah ka fogeeyo man dabaxa qof alla qofkii wax u qalaa ligayr illaah allah qayrkiisa waxaana loola jeedaa tacdiiman wa taqaruban qofka wax ugu qala waa arin aad u khatara wamaa uhilla bihi ligayr illaahi wey ilaahay qayrkiis wixii loo qalo sheekhulislaam ibnu taymiya shaarixa wuxuu ka soo guuriyey masle aada u faa'iido badan uu yidhi sheekhulislaam ibnu taymiya raximah ullah fii qowlihi tacaala wamaa uhilla bihi liqayr illaah uu yidhi daahiruhu annahu maa dubixa liqayr illaah ilaahay qayrkiisaa loo qalay daahirka macnihiisu wuxuu yahay neefkan wuxuu u dhintay ilaahay qayrkiisa neefkan wuxuu u dhintay ilaahay qayrkiisa wuxuu yidhi milu an yuqaala haadihi dabiixatu likada sida in la yidhaha neefkan waxaa loo qalay hebel saasaa la yidhaha ilahay qaybkiisa loo gowra neefkan waa neefkii yabarada aha jin ba loo qalay mingiisa loo qalay neefkan waa neefkii sheekh cabdulqaadir neefkan waa neefkii barqadi neefkan waa neefkii sheekh cali may neefkan waa neefkii uways neef saas loo qalay wey waa la sheegaa oo laleeyahay hebel baa loo qalay hebel u dhintay qofku neefkan yuu u dhintay hebel wuxuu yidhi waidaa kaana haada huwa lmaqsuud fa sawaaun lafada bihi ow lam yalfid masalada muhiimka ah waa kana wuxuu yidhi mar haddii maqsuudka loo qalayo neefku u tegayo u dhimana uu yahay hebel dartiis ama ha ku markuu qalaa oo ha yidhahdo bismi lmasiix bismi cabdilqaadir ama yuu dhihi ah, hadduu rabo bismi illaahi ha yidhaah ah, waa isku mid waa isku mid fiiriya masaladan bal cajaaibteeda markaasu wuxuu yidhi wa taxriimu haada adharu min taxriimi maa dabaxahu lilaxmi wa qaala fiihi bismi lmasiix ow naxwi wuxuu yidhi marba haddii maqsuudka neefka loo dilayo u dhimana uu yahay allaah kayrkiis xaaraamnimadiisu way ka cadaan badan tahay neef hilib loo qalanaa laakiin markii la qalaayo magac kale lagu qalay sida la yidhaha bismi masiix ah, nabi ciise magaciisan ku qalay ah, hilibaana loo qalana ah, bismi lmasiix hmm. maya bismi lmasiix wa taxriimu haada adharu min taxriimi maa dabaxahu lilaxmi wa qaala fiihi bismi lmasiix ow naxwi ala rabaa soo sidaas wey neef oo hilib loo qasho dadku hilib ahaan iskaga qalanayaan haddii lagu qaro magaca ilaahay magac aan ahayn oo maalan nabi ciise magaciisa lagu qaro ama qof kale hilibaana loo rabaa neefkan waa xaaraan culummaduna isla ogoliy inuu xaaraam yahay wixii ilaahay qayrkiis loo qalay haddii marka midkii hilib loo qalay haddii magaca ilaahay magacaan ahayn lagu qalo uu xaaraam noqonaa midkii looda qalayo asaga dhanba loo dilay ilaah qayrkiis inuu xaaraam noqona waa kasii cadaan badanta maxaa yeelay xoolaha annaga aan magaca ku qalayno mid hilibaan u qalana midna cibaada loo qala way kala daahirsanaan badan way kala sarreeyaan neefka ad udxiyada u qashay amaad u qashay caqiiqada amaad u qashay hadiga iyo neefka hilibhaan iskaga qalatay labaduba waa xalaal dad magaca ilaahay ku qashay laakiin islama sharaf e kalabada ne midka ilaah dartiis loo qalaa weyn badan sidaasoo kale wax kastoo ilaahay magiciisa aan lagu qalin waa bakti waana xaaraan laakiin islama mid ah neef hilibhaan inta loo qalanayo ayaa la yidhi bismi cabdulqaadir amase midna waxaa loo qalayayba qalayeyba laftiisa laftigiisaba loo dilay labadoodu waa xaran laakiin kanaa sii daran kanaa sii daran hadalku waa dheer yahaye ilaa uu yidhi fiiri falow dabaxa likayr illaahi tacaalaa hadduu wax u qalo ilaahay kayrkiis mutaqariban ilayhi isagoo ugu dhowaana kayrkaas la xaruma xaaraanu noqonaa wa in qaala بسم bismi illaah duu rabo bismi illahi ha yidhahdo magac allaba ha sheego maxaa yeelay inama alacmaalu biniya ha niyadaa wax walba u dhimanaya mar haddii alla kayrkiis lagu weynayna waa bakti kamaa yafcaluhu sida ay sameeyaan koox ka mida munaafiqiinta ummadan aladiina qad yataqarabuuna ila alkawaakibi bidabxi walbakuur ah, qaar ka midoo waxay sameeyaan xidigahay wa ay u qalaan oy ugu dhowaadaan inay wax u qalaan ama bukuur u sameeyaan iyo wanaxu daalika wain kaana haaulaa'i murtadiin laa tubaaxu dabiixatuhum bixaali kuwaasu murtadiin weeye mana la cunayo neefkay qaleen sinaba laakiin yajtamicu fii dabiixati maanicaani laakiin neefkaas ay qaleena laba arrimoodoo diidaya in la cunaa ku sugan alawalu annahu mimaa uhilla bihi likayr illah neefkan ilaahay kayrkiisa loo qalay wahaani annahaa dabiixatu murtadi tan labaadna waa murtad waxa qale waa gaal marka waa bakti wuxuu kaloo ka soo raray sharaxa saxiixmuslimka imaamu nawowi raximah ullah wuxuu yidhi wadakara ibraahim almaruudi ana maa dubiixa cinda istiqbaali suldaani taqaruban ilayh aftaa ahlu bukhaara bitaxriimihi liannahu mima uhilla bihi likayr illah fiiri dad muslimiin ah a waxay sameeyeen boqorka ama madaxweynuhu markuu imaanaa xoolo badan ay laynayaan xooluhu martiqaad maaha waa weynayn waxaa laga rabaa madaxweynaha dartiisa boqol iyo loo dilay neef maanta intaasaa laga rabaa weyneyn we ah. ee wax inta la qalo isaga lagu martiqaana maan taas waa bannaanta soo ma jeed culummadii waxay fadwoodeen bakti weeye xoolahaas de dad muslimiinha qalaa bismillahina waa ku qalayaan ogow dad muslimiinha qalaa bismillahina ku qalayan haddana culummadii o dhan waxay fadwoodeen reer bukhaara bakti weeye neefkaas ilaahay kayrkiisana loo qala maxaa yeelay tacdiiman likayr illaahi yaa loo qalay neefka waa bakt waa bakt marka dhammaan waxyaalaha ilaahay qayrkiis loo qalo yabarada fiqiburaalaha wadaadada mingiska wax alla waxaas loo qalaa waa wada bakt wadaadada wadaadada jinkan ula jeeda jinka waa loo qalaan ula jeeda kaasaan ula jeeda waa bakti waxaas waxaa lamid ah waxa faanka loo qalo waa bakti xadiid gaar ahbaa kaas soo arooray waa bakti wixii faanka loo qalo oo xadiidka abi daawuudka ku soo aroray ee aayadda sharxeeda uu ku soo aroori jiray xaafid ibnu kaiir nahaa rasuulullaahi sala allahu calayh wasalam can acaami lmutabaariyeyn an yu'kala nebi muxamedaa diiday labada isku faanaya in la cuno waxa weeyaan dacaamkooda nebi moxamedaa diiday sala allahu labada isku faanaya ah, cali bn abi taalib waqtiguu joogay kuufo ka dhacday ay kuufo ka dhacday labaa isku faaneen anaa kaa sadaqo badan inaa kaa badin anaa kaa deeqsisana inaa kaa deeqsisana kaasuu yidhi wax dhammaaday wey waxaan kala baxayna geelu markuu ceelka yimaado intaad qashaa la arka mid walbaa birtu la gala baq baq baq birtu la gala waa dhammaaday geelu markaasaa dadkii qof walbaa faraskiisii baqashiisa rartay si uu hilib usoo rarto cali bn abi daalibaa qayliyey markaasuu yidhi waa bakti wamaa uhilla bihi liqayrlahi wey nabi maxamedaa diiday sal lahu ala slm nahaa rasuul lahi sal اlahu alayه wasalam can acaami اlmutabaariyeyn an yukala nebi maxamedaa diiday kuwa isku faana qolooyinka waxa weeyaan xusaska sanad guuradaa dhiga faankaasoo kale waa dhaca waa dhacaa goorta yaanan ku ceeboobin reer hebel awowgood waxay u sameeyeen waa la ogaa daanaan shirka tegi karin meeshaas yaanaan iskugu tegi dii kale meeshaan iska tiirinno keena xoolaha markaasaa waxa weya un ha layska geliyo waa bakti wax alla wax meesha lagu qalaaday saas la yidhahdo ah, yaanan goobta ku ceeboobin yaanan gobasha ku ceeboobin meeshaan iska tirinno reer hebel aabood waxay u dhigeen waa la ogaa yaan intii oo kale aan dhigna ama ka badan bakti wey hmm. bakti wey faan a loo qalayba marka waxaasoo dhan way muslimku ka fogaadaa nabigu wuxuu yidhi salى اllahu عalayhi wasalam allah ilaahay naxariistaa ka fogeeyo ha naclado man lacana waaliday labadiisa waalid qofka naclada fiiriya xaqa ilaahay marka laga soo sheego xaqa waalidka lagu xejina hadii la caasinta rabbi la caasiyo la sheegayna caasinta waalidka la caasiyaa lagu xejina waqadaa rabbuka anlaa tacbudu ilaa iyaah wa bilwaalidayn ixsaan saasay iskugu xigaan qofka labadiisa waalid naclada naxariista allaha ka fogeey labadii dhashay awowgiis ayeeyadiis dadka nacalada nacalad alla gurda naxariistan alla ka fogeeyo laawayaal qayrlaawayaal weeye qayrlaawayaal weeye nabiga sala allahu calay wasalam waa la weydiiyey qaabkee qofku waalkiis u naclada qofka waalkiis naclada dee dadkan hadda fasahaaday waaba dhici karta toos inay nacladaan ayba dhici karta laakiin waktigaa saxaabada aad bay ula yaabeen aad bay ula yaabeen saa darteeda markuu nebigu yidhi min alkabaa'iri shatmu rajuli waalidayhi kabaa'irta waxaa ka mid ah qofku labadii dhashay inuu naclado qaaluu yaa rasuul allaahi wa hal yashtumu rajulu waaliday kaasi rasuulka ilaahayo oo maqfa labadii dhashay naclada oo caaya labadii dhashay miyaa qof caaya nacam yasubu aba rajuli fayasubu abaa wayasubu ummahu fayasubu ummahu qof labadiisii dhashay caayaa jira nabigu wuxuu yihi qofuu labadiisa waalid caaya kaasaa isna labadiisa waalid caaya idan labada waalid cayd ayaa usoo jiiday adig ah. adaa usoo jiiday qof haddaad waalidkiis caydo waalidka adaa usoo jiiday cayda iyo dhibaatada saas darteeda malcuun macalaqadaha tahay adugu ya sidaasaa waa arrinta hadde maanta booskii tasbiixda u gashay waxa weeya carruurta fasahaaday hooyadaa saas aabbaha saas hooyadaa soo ma Ah, meeshii tasbiixda muminiintu carabkooda ay daa'imi jireen waa meesha caruurta fasaade u gashay waa noocaas waa malcuun naca waa maluun naca la waxaa ka sii daran ma taqaan nabiga salى اlahu alayه waslm wuxuu yidhi ina acdama الnaasi firya larajulu haaja rajulan inta been abuura kan ugu weyn waxaa ka mid ah ninaa nin la caytamay fahaaja alqabiilata biaslihaa markaasaa kii kalena qabiilkiisii oo dhan caay nina nin isagu caay markuu isaga caayey aa kii kale qabiilkiisii o dhan caay yihi nuucaasaad batin idinka dhan ba qabiilkiinu firyada iyo been abuurka kan ugu weyn kaasaa ka mid yihi nabigu sala allahu alay wasalam meeqa qofu caay dad saalixiin awliye ilahay inay ku jirta la arko saalixiin ay intaasoo qof beri qiyaam ilahay uu la soo hortaaga marxamadiisa bal fiiri dulqaad badana sabar badana oo xumaanta iyo naarta ku sabri oga qofkaas ya see ugu sabra intaas qabiil dhan oo saqiir leh oo qaangaar leh oo culummo leh oo caamo leh oo rag iyo dumar leh inuu kulligood caayo ya subxaan allah dunuubta ugu waaweyn iyo kabaairta taasaa ka mid a ah. soo ma jeed nabigu wuxuu الله salى اllahu alayhi ilaahay ha naclado oo naxariista allaha ka fogeeyo man hayara qofka bedela lacana allah allaha naclado naxariistan allaha ka fogeeyo man aawaa qofka soo dhoweeya muxdian qof dembi soo dirisiiyey maxaa loola jeedaa man aawaa muxdian muxdian iyo muxdathan labadaba waa loo loo dabdiyo muxdian marka la yidhaahdo qof asagu wax soo dirisiiyey wey qof asagu wax soo dirisiiyey waxaana loola jeedaaoo macnaheedu uu yahay dembiile qofka dembiilahaasna labaa soo geli qof uu so dilay markaasaad uu dhabarkaaga galay dhabarkaad marsata waxaad ka difaacaydaa xaqii lagu lahaa in laga qaato in la qisaastoo la dilo ayaad ka difaacaydaa waxaad ka difaacaydaa diyadii in laga qaato waxaad ka difaacaydaa in la xiro waxaad ka difaacaydaa dulmigaas uu galay in lagala xisaabto dhabarkaad marsan muxdi waa sidaas saas darteeda abusacaadaad wuxuu yidhi fa macna waxa weeye macnuhu waxa weeye fa macna alkasri man nasara jaaniyan dembiile qofka u gargaara wa aawaahu wa ajaarahu min khasmihi waa qofka dembiilaha u gargaara oo badbaadiya oo soo dhaweeya oo ka badbaadiya qofkii xaqa ku lahaa qofkii xaqa ku lahaa waxaala baynahu wa bayna an yukhtasa minhu oo kala dhex gala asaga in la qisaasto qisaastii asaga qisaastii asaga ka badbaadiyey ah, asagaa ka soka maray soo ma jeedin dhabarkaa qabiilkii marsadeen qaaraba hoos ka dirayba diyaaradaha hoos laga saaray soo ma jeedin qof muslimuhu dilay markaasaa la yidhi war waxa weya galay diyaarad hore ha looga tuuro waa ma hayno maanaan arag mujrim weeyo meeluu ku dhuumanayaahay kaala mid baanahay alla igu dho fiiri waan malcuun nacalla qofkaas qofkii dadka dilay ad hoos gaari laga saaro diyaarad hoos laga saaro meel kale lagu shalwi waa la qarina soo ma jeedin kan shilinka dhiiba kan talada dhiiba kan darka u xira kan gaariga saara kan tigidka goyna nacalla qabayaalu dhammaan inta og arrintaas oo ka qayb qaadanaya cid kastoo dhabarka marsato qofkaas mujrimka ah nacalaqabo wey oo xaqi lagu lahaa in laga guto ha laga cararaya qof muslimuu dilay qofuu dhaawacay hantiyuu dhacay dembiile qofka dhabarka marsadaa nacalaqabo wey waxaa la rabaa inaad gacan siido oo tira waa kana qabta intuu ku jiree ha la geeyo cadaaladda ha laga gudo saasaa la raba sidaasaa la raba marka naclada laha ku rido dembiilayaalka dadka dhabarka marsada u gargaara gacan siiya in xaqii laga oobsado ka hortaagan taagan naclad allaha ku rido saasaa nabigu leeyahy sal اlahu alay muxda la kor dhigo daalka waa bidcada bidcada weeye qofka bidcada soo dhoweeya bidcada suga bidcada aan inkirin naclad allaha ku rido ilaa waa dembiilo diineed kii horena wuxuu ahaa dembiiladii oo ummadda dembiga ka galay marka labaduba waa katar wey labadaba waa malcuuniin wey nabigu wuxuu yihi salى اllahu calayhi wasalam lacana allah ilaahay naclad ha ku rido oo naxariista alle ka fogeeyo man qayara qofka bedela manaara alardi dhulka calaamadiisa dhulka calaamadaha lagu kala calaamadeeyo soodimaha u dhaxeeya oo qofkan booska uu iska leeyahay iyo qofkaas booskiisa kala xadidaya beerta kaasuu leeyahay iyo kan beertiisa kala xadidaya calaamadahaas qofka bedela ah, calaamadiisii horay u dubshina wuxuu rabaa dhulkiisa inu wax ku darsado amase qofkaas calaamadiisii inta siibuu gudahaas gadaal u dhiga dib u dhiga waa malcuun calaqaba waa malcuun nabigana sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi man dalama shibran min alardi duwiqahu yowma alqiyaamati min sabci ardiin min sabci ardiin qofka hal taako oo dhulka ka ah qofka dulmiya oo gardaro ku qaata toddobada dhul halkii taako korkeeda ka bilow ilaa toddobada dhul inta isi saaran ah halkaas luqunta ama surkaa loo soo suraa maalinka qiyaama kaasaa lahaa jiid ee maxsharka gee gee inta qaadido jiid ah, adaa iyo qaadi laheed waa hal taako dadaa boos haysta dadaa mitiraad haysta ah, mitiraad aysan lahayn dadaa haysta boosas dhan dadaa haystoysan lahayn aseendooyin iyo beero waaweyn kuwa haysta oysan lahayn marka inta goorgoor tahay ilaahay in looga toobad keeno wey halkan wuxuu ku soo guuriyey shaarixa qof mucayana ma la nacladi karaa masaladaas ayuu imaamu nawowi raximah llah sharxiisa saxiix muslimka ayuu ka soo ray koo wuxuu yidhi fafiihi jawaasu lacni ahli ulm min kayri tacyiin xadiidka nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam waxaa ku suganoo laga qaadanaa dadka ahlu dulmiga ah in la nacrabi karo ayadoon magiciisa iyo hebel la dhihin xadiidku taasu cadayna ilaa nabigu hebel ma dhihin dadka dembigaa sameeya nacrad alla kuriduy taasaa marka xadiiskaanu caddayna kaasuu caddayna markaasuu wa amaa lacnu fa faasiqa oo mucayana hebel nacalad ha ku dhacdo in la yidhaah fa fiihi qowlaan laba qowlaa ku jirta axaduhumaa annahu jaais waa banaanye qowlaale ikhtaarahu ibnuljawsi wa kayruhu ibnujawsi iyo kayrkiisaa doorteen qowlkaas qowlka laakiin jamaahiirtu waa qowlka kale wahaani qowlka labaad ma banaana abubakr cabdilcasiis iyo shaekhulislaam iyaa doorteen imaam nawowi wuxu uhi raximah اllah waitafaqa alculamaau calaa taxriimi lacna culummadu waxay isku waafaqeen lacnadu asal waa xaaraan qof in la nacrabo asal waa xaaraan maxaa yeelay xagga luqada waa fogeyn xagga sharcigana waa naxariista ilaahay oo qofka laga fogeeyo ma banaana naxariista ilaahay in laga fogeeyo man laa yucrafu xaaluhu wakaatimatu wa khaatibatu amrihi macrifatan qadciya qof aan la ogeyn qaatumadiisa si qaciya qaatumadiisu ma gaalnimay noqon mase ma noqonayba qof aan la ogeyn lama nacladi karo qofkaa la ogaan karaa marka waxaa la ogaan karaa nas qaciya qofkuu sheegay inuu gaalnimo ku dhintay sida abulahab iyo ibliis oo kale abulahab oo dhintay waa la hubaa gaalnimu ku dhintay aayad quraan aana sheegi ibliisna inuu gaalnimo ku dhimanayo waa la hubaa ayaga kuwaasaa la nacladi kara hebel ibliis lacanahullahu yala dhii kara abulahab lacanahu llahu yaa la dhihi kara bidaatiya loo naclabi kara markaasuu wuxuu yidhi falihaada qaaluu laa yajuusu lacnu axadi bicaynihi musliman kaana aw kaafira saas darteeda culamada muslimiintu yidhaahdeen hebel hebel naclab ha ku dhacda lama dhihi karo laa muslim walaa kaafir waa haddii hebel hebel oo nool muslim hadduu hadduu dhintay hadduu nool yahay midna lama dhihi karo Ah. gaalkiina ilaa gaalnimada uu ku dhinto la xaqiijiyo inuu ku dhintay oo yaqiin loo og yahay ma la dhihi karo isagoo nool haddii weeyade gaal nool oo hebel hebel maya lama dhihi karo maxaa inuu islaamaaba dhado inuu islaamaa dhado o daaba xoolaha geela ariga looda fardaha lama calabi karo xoolaha waxaa la naclabi karaa ilaa man calimnaa binaasin sharciyin annahu maata cala alkufri ow yamuutu calayh mid nas sharciga noo cadeeyey inuu gaalnimo ku dhintay sida abilahab ka abilahab ama uu ku dhima doono sida ibliis oo kale wa ama lacnu bilwasfi uu in sifo wax lagu naclado oo la dadka sifadaas leh lacnadu ha ku dhacdo falaysa bixaraami taas xaraan ma aha ma ka lacni lwaasila sida dumarka timahooda xariiriya loo nacladay oo nabigu u nacladay wlmustawsila midda dalbata wlwaashima midda jirkeeda durdurta oo inta waxa weeye cirbad ku mudda kadib dawooyin ku shubta magacyo iyo ku qorqorta walmustawshima midda dalbata in loo durduro waaakila ribaa qofka ribada cuna sida nabigu u nacladay wa muukilahu qofka cunsiiye ribada baxsha uu u nacladay walmusawiriina dadka wax sawira sida nabigu u nacladay salawaatu llahi wasalaamu calayh maalin kasta kuwaa mobilkooda ku sawiri m ah, malcuuniin wey naclaqabayaal lacanahum اllah waalimiin sida aalimiinta ah, aalimiinta sida uu naclabay nabigu oo ilaahay u naclabay ah. ilaahay sida u naclabay dad badan waxa weeyaan wax yar iyo wax weyn waxaysan ka soo gelina cadaabka alla iskugu tuuraya saasuu mobilkaas ula taagan dadka ku sawiraya soo ma jeeda ashad naasi cadaaba yowma alqiyamatina waa almusawiruun dadka ugu cadaabkaqiyaamaha waa dadka wax sawira ah. marka bal fiir bilaahi calaykum qof qiyaamo rumaysan oo cadaabka kan ugu adag iska shaqaysaa si fudayd ah, ah. si fudayd subxaan allah allow damiirka hanaga qaado wlfaasiqiin sida loo nacladay kaafiriinta sida ilaahay u nacladay sida nebigu u nacladay kuwa bedela dhulka soodimihiisa sida nabigu u nacladay qofka u abtirsada aabiis cidaan ahayn ah, naclad allah ku rido qofka u abtirsada aabiis cidaan ahayn nacladda allah ku dhacday tan malaa'igta ku dhacday bukhaari muslim ay ku sugan yahay nebigu inuu yidhi waman dacaa ilaa kayri abiihi aw intama ilaa kayri mawaaliihi facalayhi lacnat اllah wاlmalaa'ikati wاnnaasi ajmaciin laa yaqbal llahu ywma alqiyaamati minhu laa yaqbal llahu minhu ywma alqiyaama sarfan walaa cadla qofka ku abtirsada aabiis cid aan ahayn waxaa dushiisa atay lacnada ilaahay lacnada malaa'igta lacnada dadka ilaahay kama aqbalo waajib iyo sunno midna maalinta qiyaamada imisaa ku sida jejaabka basaboor ayagaa magacooduusan ku qornayn saddex magacaa ugu qoran uusan shaqo ku lahayn marka la weeye magacaa uu soo istaago waxa weeyaan magareeshinka aabba uu aan dhalinu ku aftirsana oo ku qasbanyi ila jeebku ku sitaa soo ma lacnada allah ku dhacday tan malaa'igtaa ku dhacday tan muumaddaa ku dhacday waajib iyo sunno alla kama aqbalo soo ma ha ku abtirsan hana sheegan aabba aan ku dhalin ha isku sheegan marka sida kuwaasoo dhan sharciga ay ugu timid lacnadoodu si guud dadka xunxun waa loo nacladi karo nabigaa u nacladi jiray ilaahay baa u nacladay laakiin hebel hebel naclad ha ku dhacdo taas way midda la diiday ilaa qof yaqiin loo hubo inuu gaalnimo ku dhintay un maahane qof un gaalnimo inuu ku dhintay yaqiin loo hubo maahane qof kale hebel hebel looma nacladi karo wa can daariq ibnu shihaab wa can daariq ibnu shihaab radia allaahu canhu daariq بن shahaab anna rasuulalahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi dakhalaaljannata jannada waxaa galay rajulu nin fii dubaabin fa bisababi dubaabin tixsi sababtiis u galay tixsi ilaahay kayrkiis inuu u qalu diiday saasuu jannada u galay inuu ilaahay kayrkiis u qalo walow tixsiba allah ka dhigee uu diiday jannada ilaahay ku galay wa dakhala naara naartuu galay rajulu nin fii dubaabin fa tisi sababtiisuu ku galay oo ilaahay kayrkiisuu u qalay tisi uu ilaahay kayrkiis u qalay taasuu ku galay naarta qaaluu waxay dhahdeen wa kayfa daalika arrinkaasu see weeye yaa rasuulalahi rasuulka ilaahayow qaala wuxuu idhi mara rajulaani laba ninaa soo mareen calaa qowmin qoom qoomkaasoo lahum qoomka sanamun sanam u sugnaaday dad sanam leh oo meel ku caabuda aa laba nin soo mareen oo muslimiin a soo mareen qoomkaasoo qoomka sanamun u sugnaaday sanamkaasoo laa yujaawisu uusan ka gudbi karin axadun qofna xataa yuqariba ilaa uu ugu taqarubo ugu dhowaado lahu sanamka shay-an shay ilaa uu cibaado u sameeyo sanamkooda qofna kama gudbi karo qofkii meesha soo maraa waa inuu sanamkooda cibaado u sameeyo faqaaluu waxay ku yidhaahdeen markay soo mareen faqaaluu waxay ku yidhaahdeen qoomkii liaxadihimaa labadin midkood qarib war qurbaan u samee wax cibaadaa usamee samee sanamkeenaan qaala wuxuu uhi laysa cinda egtayda ma ahani shayun shay shaygoo uqaribu aan ugu dhowaado qurbaan uga dhigo wax aan qurbaan ka dhigo ma hayo qaaluu waxay ku yidhaahdeen low ninkii qarrib war qurbaan sameeyo daaco u sameeyo ugu dhawow walow dubaaban tixsiba allah ka dhigeen faqaraba dubaaban tixsiyuu ugu dhowaado markaas inta yidhi xabadka qabtay uu madaxa ka duuli u yidhi intaasoo maaha khalaas jidkaan ku maray intaasuu sameeyey fakallow way u baneeyeen sabiilow jidkiisa socay yidhahdeen mar haddaad sanabka iyaga cibaado u samayday wadadaadu waa furanta wadaday u baneeyeen fadakala naara naartuu ku gal saasuu ku gal ilaa ilahay qayrkiis wax u qalaya ilaahay qayrkiis wax u qalay waqaaluu waxay ku yidhahdeen lilaakhari kii kale qarib war qurbaan samee daaco u samee sanamka yaga qaala wuxuu uhi maa kuntu ma ihi liuqariba mid qurbaan u samaynayo daaco u samaynaa cibaado u samaynaa liaxadin axad shay an shayna qof u samaynaa ma ihi maa kuntu ma ihi liuqariba mid u dhowaynaa liaxadin axad shay an shayna duun allah hayr allah ilahay qayrkiisa shay ilaah qaybkiis ah aniga qurbaan iyo cibaado u samayma caza alla qaalib ah wajalla alla weyn fa darabuu cunuqow qoortay ka jareen hayhad madaxagaad ku weyn fadakalana fadakala aljannata jannaduu gala fadakala fa bisababi daalika dakala aljanna saasuu jannada ku gala inuu diiday inuu ilaahay qayrkiis wax u qalo rawaahu axmed ayaa xadiidka wariyey xadiidkan laba mulaaxadaa ku jirta laba mulaaxado ayaa ku jirta mulaaxadada koobaad waxay tahay rawaahu axmed ayuu yidhi haddii la yidhaha rawaahu axmed istilaaxa ay u yaqaaneen muxadisiintu musnadka imaam axmedaa loo yaqaana xadiidkuna musnadka kuma yaalle axmed wuxuu ku wariyey kitaabu zuhdi axmed waa wariyey laakiin yuu ku wariyey marka taasu istilaaxii khilaafsan tahayo maadaama kitaabu zuhdi uu yahay waxaa la rabay kitaab axmedaa wariyey fi zuhdi inuu yidhaahdo taas waa mulaaxado mulaaxadada labaad xadiidka marfuuc ahaan uu shiiku u wariyey in nabigu sal اlahu alay wasl hadalkan yidhi xadiidka waxaa wariyey imaam axmed fi zuhdi ibnu abi shayba fi lmusanaf abu nucaym fii xilyat اlwliyaa bayhaqi shucab اlimaan khadiib اbaqdaadi fi اlkifaaya dhammaan waxay u wariyeen can daariq bni shihaab can salmaan اfarisiyi saasay u wariyeen salmaan farisi iskale hadalka hal midna nabiga yihi ma ah, waa mawquuf calaa salmaan اfarisi saxaabigaas jaliilkaa la ihaha salmaan اfarisiya hadalkan yihi sanad saxiixuuna uga sugayn inuu yihi sanad saxiix uga sugayn hal mid oo maraajicdaas ka mida ma dhihin rasuulkaa yihi sal اla ala saas darteeda sulaymaan ibnu cabdillaah taysiir اlcasiiz اlxamiidka xadiidkan markuu sharxayay wuxuu yidhi dakarahu اlmusanifu maczuwan liaxmeda waadunuhu tabica ibna اlqayim fii caswihi liaxmed wuxuu yihi xadiidka wuxuu u nisbeeyey musanifku axmed waxaan u malaynayo ibnuqayim iskaga raac ibnulqayima xadiidka marfuuc u sheegay kitaabkiisa aljawaab lkaafi marka ashekh maxamed cabdiwahaabna isagaasuu ku raac maahane maraajicda kitaabka ku yaalla hal mid kuma taala nabiga yidhi sala allahu alay wasalam maraajicda aan sheegnay oo ibnu abi shayba musanafka axmed suhdi sidoo kale abu nacaym fi xilyat اlawliyaa bayhaqi shucab اliimaan khadiib اlbaqdaadi kifaayaha dhammaantood waxay u wariyeen can daariq bni shihaab can salmaan اfarisi salmaan alfarisi hadalkiisii wey marka ma ahan xadiid marfuuca oo nabigu yihi sala allahu alayh wasalam waxaa ah, markaasoo kale imaanayda marka saxaabiyaa yidhi saxaabigu hadduu qowl yidhaahdo qowlka waa la fiiriyaa ma qowl ijtihaad lagu gaari karaa mase ma ahan shay ijtihaad haddii lagu gaari kara uu yahay waa qowl saxaabi waxaan ijtihaad lagu ogaa karin haduu yahay lahu xukmu rafci aa la laakiin waa goorma shardiya yidhahda shardigaas maxaa ka ahaa wuxuu shardigaasu ahaa saxaabigaas waa inaan lagu oqoon israa'iiliyaadka oo ahlu kitaabka mid wax ka qaata waa inaan lagu oqoon shardigaasay laheed shardigaas lama hayo maanta salmaan alfarisi waa lagu yaqaan bal intuusa islaaminuuba uu nasraani ahaaba ah, qabla islaamihiuba ah ahlu kitaabka aad uga warqaba saas darteeda laysa lahu xukmu rafci xukmu rafcina xataa ma leh hal xugun lagama qaadan karo hal xugun xataa ma laga qaadan xadiis nabina ma ahan waa qowl saxaabi saxaabigana waa saxaabi lagu yaqaan ahlu kitaabka inu wax ka qaato hal xaraf hata lagama qaadan karo fiihi fi lbaabi baabkan masaa'ilu masalooyinaa ku sugan mas'alooyin ayaa baabkan ku sugan mas'alada ugu horaydaa alula masalada ugu horaydaa tafsiiru ina salaatii wa nusuki weeye ina salaatii wa nusuki macnaha sida salaadaba allaah keligiis loogu tukado gowracana allaah keligiis waa in loo gowracaa cid kalena ma bannaana in wax loo gowracaa sidaasuu ula jeeda ahaaniyatu mas'alada labaydaa tafsiiru fasalli lirabbika wanxar fasalli lirabbika wanxar tafsiirkeeda wey oo aan soo ogaanay in laba qowl ku jirto salaada in loola jeedo ciidul adxaa gowracana udxiyo iyo in caam laga dhigo ama mulaq muطlaqaana kuleh marka sida ilaahay keligiis loogu tukado ilaahay keligiisa wax loo gowraca ahaaliatu mas'alada saddexayda albadaa'atu waa bilaabidda la bilaabay bilacnati man qof in la naclado dabaxa wax u qalay liqayrillaahi alla qayrkiisa nabigu afarta qolo uu nacladay wuxuu ku bilaabay qolada ilaahay qayrkiis wax u nacladay sababtu waxay tahay dunuubta dembiga ugu weyn waa shirki sidaasuu uga bilaabay ilaahay qayrkiis wax loo qalaana waa shirki waa xaaraan araabicatu mas'alada afrayda lacnu man qof in la naclado weeye lacana nacladay waalidayhi labadiisa waalid qofka labadiisa waalid lacnada nabi maxamedaa nacladay mu'miniintuna way nacladaan wa minhu lacnada waalidka waxaa ka mid ah adoo waalidkaa lacnaday waxaa ka mid ah an talcana inaad naclado waalidayi rajuli qof labadiis waalid oo fa yalcana uu naclado waalidayka labadaadii waalid hadaad qof labadiisa waalid wax ka sheegto oo waalidkaa wax ka sheego adigaa ka shaqeeyey arrintan xumaanta dembiga adaale adaaleh ee dhimaydi qofkaasa lacnado anuu man lacnadin dembi kaaga dhicima alkhamiisatu mas'alada shanaydaa lacnu man qof in la naclado weeye aawaa soo dhoweeyey muxdian qof oo dembiile ah oo qof xumaan ku soo sameeyo xaq banu aadan lagu leeyay amase bidca la yimid oo wax soo dirisiiyey wa huwa waa kana shiiqa fiiri wa huwa muxdidka alrajulu waa qof qofkaasoo yuxdiu soo dirisiina shay-an shay waa qof shay soo dirsiyey qofuu dilay qofuu dhaawacay qofuu hanti ka dhacay qofuu waxa weeyaan dembi ka galay wow amase allu dembi ka galay labaday mid noqone wa huwa muxdidku arajulu waa qof qofkoo yuxdiu soo dirsiina shay-an shay shaygoo yajibu uu waajibayo fiihi shayga dhexdiisa xaqun xaqoo lilahi ilahay u sugnaaday oo qofkaanu qofuu dilay in la dilo la qisaasa waajibtay fayaltajiu wuxuu magan gelaa qofkii dembiilaha ahaa ilaa man yujiiruhu qof ka badbaadiya min daalika qisaasta ah, qabiilkiisii dhabarkoodu mari ayagaa dhabarka marsana qabiilkiisii ayaa dhabarka marsana soo uma jeedo markaasay xabadka u garaacayaan inta xabadka u garaacaydoo qisaasta ka hor taagan nacallaqabayaal wey asaadisatu mas'alada lixayda lacnu man qof in la lacnado weeye ayaro bedelay manaara alardi dhulka soodimihiis iyo calaamadaha lagu kala garto wa hiya manaarta almaraasiimu waa calaamadaha allatii calaamadaha tufariqu kala saare bayna xaqika adiga xaqaaga min alardi dhulka xaggiisa xaalu ka ahaaday iyo wa xaqi jaarika deriskaaga xaqiisa fatuqayiruha calaamadiiad bedelay marka lacnadu kugu dhacayso waa markaad calaamadda bedesho bitaqdiimin midaadad hor marini horaa u riixeen oo takhiirin tiisaa dib u dhige waa markaas marka lacnadu ku maagtay markaas weeye asaabicatu mas'alada toddobaydaa alfarqu waa farqiga u dhaxeeya bayna lacni اlmucayani qofka mucayanka in la naclado iyo wa lacni ahli اlmacaasi ahlulmacaasida in la naclado على sabiil اumuumi si caamana loo nacrado farqiga udhaxeeya oo midda cumuumka waa banaanta zaanigiinta allaha nacrado qamrada kuwa caba allaha nacrado waa banaantao nabigaa dhihi jiray sal اlahu alيه wasalam ah, midka qamrada caba allaha nacrado way banaantahay si guud laakiin hebel hebel oo qamre soo cabaad arag ma dhihi karta nacrado kugu dhaco ma dhihi karto nabiga ninaa loo keenay sal اlahu alيه wasalam oo muslimoo saxaabiya oo qamre ka dhergey waa la garaaca waa la sii hadana waa la keen waa la garaacay xadkii laga oofiyey waa la sii daayay haddana waa la keen nin saxaabi hayna naclada kugu dhaco badana inta la keenaya isagoo hadbaa dhacdhacay nabigu wuxuu ha nacladin alla yarsuulu jecel yahay hadda ka warrama qamrada intuu ninkaas la keenay tiradii ka badan waa ada markii la sii daayo waa la keena waa la ada waa la sii dayna haddaba isagoo dhacdhacaya la keena cabdullaahi aladij ka war ilsixaabi inta qiirooday uu yidhi nacaladu kugu dhaco badanaa inta la keena sagoo dhacdhaca mar walba sagoon saas u dhacdhacayaa la keena nabi maxamedaa inkiray ha nacladiinu yidhi alla iyo rasuulu jecelyahay ninkaanu ka warrama takfiir ma dhihi kara alla iyo rasuul waxaa jecel qofkaan marcabe ma laga dhaadhici karaa takfiir qofkii malaha yidha alla iyo rasuul qof jecelaa jiro qamrada cabayd gaalayba dhihi lahaayeen laakiin nabiga ma dhihi karan way ka cabsanayaan dadkay muslimka ka cabsanaya soo jeeda waa dhici kartaa qofkaan asagoo alla rasuul jecel in dembi ka dhaco way dhici kartaa ah, wuxuu macsuum maahan malag maaha isagoo ilaah iyo rasuul jecel dembi waa ka dhici kara qofka waa ka dhici kara marka nabigu wuu diiday qofkaan in la naclado oo qamrada cabay nabigaana nacladi jiray dadka qamrada cabay marka maxay farqiga udhaxeeya waa cumuum waa la naclada dadka dembigaa sameeya naclada ku dhacdo shayga aan la ogolayna waa maxay hebel hebel ah, naclada ku dhaco sidaas weeye athaaminatu masalada sideedayda haadihi alqisatu alcadiima waa qisadan weyn wahiya qisatu dubaab waa qisada tuxsida hadma sugna laakiin ataasicatu mas'alada sagaalayda kownuhu waa ninka ahanshadiisa dakhala naara naarta mid ku galay uu yahay bisababi daalika dubaabi tixsigaa sababtiis alladii tixsiga lam yaqsidhu uusan u qasdin inuu u talo sanab oo ugu dhowaado uma qasdin asaalatan ula jeeda markii hore isagu uma qasdin ah, bal facalahu waa sameeyey takhallusan fakasho uu ka fakanayo min sharihim shartooda meeshan waxay tahay arinta horta xadiid marfuuca maaha waa nagi soo ogaanay laakiin saxaabigaanaa yidhi saxaabiga inuu ahlu kitaabka ka ogaaday uu si kale u yidhi ilaahay baa garanay marka laakiin haddii la yidhaahdo tixsigii uu qalay asagoo uga fakanaayo dadkaas ayuu naarta ku galay waxay ku dhisan tahay masale ahlcilmigu isku khilaafeen waxayna tahay masaladaas ummadihii annaga naga horreeyey ikraaha cudurdaan ma u aha ma u aha mise uma ahay ilaa annaga sharcigeenna waxaa ku sugan qofka la qasbo ee gaalnimo lagu qasbo ee sameeya isagoo qalbiga iimaanka ku haysta inuusan ku dambaabay oh. man kafara billahi min bacdi iimaanihi ilaa man ukriha wa qalbuhu muطmainu biimaani qofka gaalnimo lagu dirqiyo isagoo qalbiga iimaan ku haysta wax dembiya male marka ahlucilmiga gabalaa waxay leeyihiin arintaas ummadaanay khaas u tahay ee ummadihii horeto ikraaha iyaga cudurdaar uma ahayn marka sidaasay masaladaanuna ku dhismayda saas u leesho ee haddii la yidhaahdo qofkan ikraahu waa cudurdaar markuu tigsiga qalaayo haduu u qalo takhallusan min sharqihi ma loo ciqaabayo hadda ad adigoo muslima haddaad gaalo ku timaad meel joogto oy ku yidhahdaan sanabkan wax u qal ama u sujuud hadii kale madaxaagaa go oo aad yeesho adoo qalbiga iimaanka ku haysa si aad shartooda uga fakato waa aayad qur-aan kuma lihi ah, man kafara biاllahi min bacdi iimaanih ilaa man ukriha waqalbu muطmainu biimaani walaakin man sharaxa bikufri sadr facalayhim qadal min allah caraad alle kuwaasay ku dhacda markaa shartooda asagoo uga faka isla hadduu sameeyo annaga diinka iyaga ma ku mudanayo ma ku mudanayo laakiin qowlkaas kale haddii lagu dhiso ha way dhici oo culamada gobol ay yihahdeen ummadihii hore saas ma ahayn alcaashiratu masalada tobnayda laakiin haddii qowl waxaa ah oo waxaa jira ummadihii hore laftikooda qasabka ee cudurdaar waa u ahaa qowlkaas haddii la yidhaahdo ninka naarta galay haddu arrintuba ay jirto markii la qasbay ayuu isdhiibay oo qalban ugu qalay ilaa mogta dadku isku karti maaha qofka marka la qasbo ishalmaama oo la yidhaha waree sanadka u qal markaasuu leeyahay waa u qalan macal qalbigia raaca qofna isagoo qalbiga iimaanka ku haysta uu ficil uga fakad cadowgii samayna oo kala had ayuu samayna o iskala reebi marka haddii la yidhaha ummadii hore ikraaha cudurdaar waa u ahaana markii lagu qasbo la yidhi samee ayuu qalban u sameeyey saasuu shirkiga qadarkiisa waa in la garto fii quluubi lmu'miniina muminiinta quluubtooda uu ku weyn yahay kayfa sida sabara uu u sabray daalika muuminkaasu calaa qatli dilkii ku sabray intaan tixsi u qali lahaa sanam halay diluy markaasaa la dila dilu ka doorta maxaa yeelay shirkigu waa wax daran haba lagu googooyo ama lagu gubeeyo shirki intaad ka carari karto ka car ka caraf marka aada u quluubta muminiinta shirkigu ugu weyn walam yuwaafiqhum kuma waafaqin gaaladii calaa dilabatihim calaa dalibatihim daalibatihim amase calaa dalabihim labadu waa sax calaa dalabihim iyo calaa daalibatihim dalabkoodii kuma waafaqin maca kownihim gaalada ahaanshadoodu ayaday jirto lam yadlubuu kuwan ka dalbin ay yiin minhum ninka ila alcamala daahira camalka daahirka maaha camalka daahirka waxanayn kama dalbo macnaha wuxuu la jeedaa ayagu waxa ay ogaa karaan markaad samayna waa camalka daahirka qalbigaaga miyay daaraca karaan inaad iimaan ku haysato iyo inaad qalban ugu qalaydo sanadka wax ma ogaa karaan kaliya waxay daalaca karaan waa camalka daahirka oo wuxuu yeeli karay ninkaasu inta qalbiga iimaan ku haysto inuu ficilkan daahirkaa sameey isagoo ayaga uga fakana marka mana yeelin mana yeelin alxaadiyata cashar masalada koob iyo tobnayda ana ah. ladii midkii dakala naara naarta galay muslimun mis muslimu ahaa qabla dabxi wey intuusan gawricin ula jeeda markuu gawracay waa gaaloobay hadday arrintu dhacday ah, ee qabla dabxi ula jeeda qabla dabxi liannahu ninkaas low kaana hadduu ahaa lahaa kaafiran gaal lam yaqul ma yidhaahdeen dakala naara naarta wuxuu ku galay fii dubaabi tixsiga kahor hadduu gaal ahaa gaalnimadiisii horuu ku galo tixsiguna waa ugu sii darmo laakiin maadaama la tixsigaana sabab u ahaa waxay kutusaydaa kahor inuu muslim ahaa kahor inuu muslim ahaa athaaniyata cashar masalada kor iyo labiyo tobnayda masalada labiyo tobnayda fiihi xadiidkan waxaa ku sugan shaahidu markhaati lilxadiidi xadiidkii uu markhaati ka ah xadiidkii asaxiix ku yaalla oo uu nabigu yidhi aljannatu jannadu aqrabu waa mid u dhowaansha badan ilaa axadikum qof idinka mid ah min shiraaki naxli kabtiisa suunkeeda kabta indhasheeda waa uga dhowda waa naaru naartuna milu daalika waa sidaasoo kale maxaa yeele labadii wada socotay midna taxsi uu dili diiday uu ku galay janno midna taxsi uu ilaahay qayrkiis uqalay u qalay uu naarta ku galay u leeyay aar sidaas jannadu way uga dhowdahay qofka kabta sunkeeda kabta aadsato waxaa dhacdaa qofkan laa ilaaha ila اlah inuu yihah naftu marka ka dhacdo intaas jannada hore uga galo waxaa dhacdaa hal kelimad inuu ku yihahdo usan ka fiirsan wain arajula layatakalamu bikelimatin laa yulqii lahaa baala fayahwi bihaa fi naari sabciina khariifa nabigu wuxuu uhi sal اlahu calayh dhacda qofku kelimad inuu yihah usan ka fekerin toddobaatan sano uu naarta kula sii howdo kelima waaxid annadi naartu waa dhow yihiin waa dhow yihiin aلثaaliثaةa caشhaر masأalada toban iyo saddexayda macrifatu waa in la garto anna camala اqalbi qalbiga camalkiisu huwa اlmaqsuudu waa shayga loo qasto alacdamu oo weynanka badan xataa cinda cabaadati اawsaan xataa dadka sanabka caabuda camalka qalbiga aaday ugu qasteen maxaa yeelay iiri tixsi asaga wax nacfiyoo daahira maleh in la qalo laakiin maxay u qastayaan weynayn sanamkooda lagu weynaynay waa intaas marka acmaasha qalbigaa aad ayay ugu weyntahay ummadda waana shayga muhiimkaa lagu kala haro in allaha laa yanduru ilaa suwarikum walaa ilaa ajsaamikum walaakin yanduru ilaa quluubikum waacmaalikum xadiiska muslim marka acmaasha qalbigaa laga qiimeeya wallahu subxana wa tacaala aclam sala allahu waslama baaraka calaa nabiyina mxamed